bsm اllahi الرحmن الرaحيم alxamdu لlah رb العaalamiin والsalaaةu والsalaam عalى rasuuli الlahi وآlih وصaxbihi أجmaعiin ama bacd cashirkan waa cashirkii koyo tobnaad ee ka mida min kitaab صifaةi salaaة الnabiy min الtakbiir ilى tasliimi kaأnaka taraah qaala الشhaykhu raximah اllahu taعaalى iطaalaة hada الqiyaam wawujuub اlإطmiئnaani fiih su-aalkaa maynan ku joogay rukuucdii baynu ku soo jiray ruknigii rukuucda ahaa wuxuu sheekhu markuu yidhi itaalatu hada alqiyaam qiyaamkan dheerayntiisa oo ictidaalkii ah marka rukuucii laga soo tooso samic allahu liman xamida la yidhaahdo rukniga ictidaalka ee rukuucda xigay in lagu la dheereeyo iyo wujuubu lidminaani fiihi in lagu xasilo inay waajib tahay inaad ku xasishodan degdegin waajibnimadkeedii wa kaana sala allahu calayh waali wasalam intaanan ka bixin marka gundhigii xanafiyuun baa khilaaftay wujuubkaas ictidaalka waa inaga soo marra ayago agtooda rugniba kama ah rukuucda markaad dhammaystirto horaa usii socon kartaabay qabaan ayib oo agtooda waajibba kama aha waxa khilaafay keliya waa xanafiyu amaa jumhuur ulculamaa almuslimiin sidaa uu sheekhu baabaystay bay qabaan labadii rukuucda xasilideeda waxay ku diideen oo waajib oga dhigi waayeen yay tannaa ku celeeyeenoo ahayd waa ismi lagu xidhay muxuu ahaayey waa xugum lagu xidhay bismin marka ismikaasna wuxuu keenayaa yaqtadii iqtisaar cala awali iyo azyata cala nas naskhun madhabka ilahayna usuuligaha labadaa qodob ayaa meesha ku jirta wa kaana sala allahu alayh ali wasalam yajcalu wuxuu ahaa kii ka yeela qiyaamahu istaagiisa haadaa kana ictidaalka istaagiisa qariiban mid ku dhow min rukuuci rukuucdiisa kamaa taqadama sidii soo hormartay bal iska badaayay kaana yaquum wuxuu aha sal allahu calayh wasalam axyaana mararka qaarkood waa istaagi jiru ictidaalku ku daahi jiray xataa yaquula alqaa'ilu ilaa ruuxu is yidhaahdo qad nasiya nabigu waaba hilmaamay in ay u dhiman tahay sujuud oo wuxuu isku hilmaamay ictidaalkii min tuuli maa yaquumu intuu taagan yahay dheerarkeeda darteed yaa waxaas leedahay show nabigu waaba hilmaamayba inuu salaad sii watay xadiidka anas baa macnaha ku yimi wa kaana sala allahu alayh ali wasalam wuxua ya'muru kiifara ummadda muslimiinta bilitmi'naani in la xasilo fiihi fi اlictidaal faqaala lilmusii'i salaatahu wuxuu ku yidhi ninkii salaadiisa bi'inayay uma arfac ra'saka madaxaada kor u qaado rukuucda ka soo toos xataa tactadila qaa'iman ilaa aad ekaato adoo taagan faya'huda uu qaato kullu cadmin laf walba ma akhadahu meeshiisa ay ku beeganto laf walba ay halkeeda ku noqoto lafdhabartii duudan laga hadlayaa ayb iyo xubnaha kale wa fii riwaayatin riwaaya xadiidkuu leey waxaa ku yimid musii salaatihi waidaa rafacta markaad madaxa ka soo qaado rukuucda fa aqim sulbaka dhabarkaada toosi warfac ra'saka madaxaadana kor u qaad xataa tarjica alcidaamu ilaa ay lafuhu ku laabtaan ilaa mafaasilihaa kala goysyadeedii iyo xubin walba meeshiisa uu ku laabto jamcu mifsal wadukira lahu nabiga waxaa loo sheegay wadakara lahu wuxuu u sheegay ninka asaga oo musii salaatihi baa ku fiican asagaa la soo waday annahu warku wuxuu yahay laa tatimu salaatun salaad dhammaystirmi mayso liaxadin min annaasi axad aadamaha ka mida xataa idaa lam yafcal daalika saa hadduusan yeelin wax salaadoo u dhammaystirmaysa ma jirto hadduu ruuxu sidaas u tukan waayo hoosta sheekhu tambiih buu ku qabanayaa waad aragtaan baan u malayn wuxuuna ka digahayaa marka warka lasoo gaabiyo marka la ictidaaliya samic allaahu liman xamida rabbana walaka alxamdu iyo wix la raaci la raacsho dad baa gacmaha meeshan ku soo celiya oo sida iyagoo faataxa akhrinhaya ama qur-aankii wada oo qiyaamkii hore ku jiray gacmaha ku soo celiyaa sheekhu hawshaa wuxuu le isagu waa bidco wuuna la dagaalamaya wuxuuna ku gebagabeeyey walastu ashuku sabxada dambe waad aragtaan fii anna wadca alyadayni cala asadri في hذا القيام بdعة ضلالة لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعل ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم halkaasuu sii wada sheekhu halkaasuu qabaa marka dad badan ayaa waxay sameeyaan markay samic allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu ay yidhaahdaan gacmaha inay sii daystaan meeshii la rabay bay halkan ku soo celiyaan aad waxay ugu badan tahay qolyaha xijaaziyiinta ah iyo qolyaha ka yimid bay aad ugu badan tahay dhallinyarada ah en masalada baxdi dheer ku lahayd ayib haddii ruuxu iska sameeyo hadda waxaan dhaw ku tabdiicno ama kula dagaalanno anugu inay bidco tahay sidaa bidco la yidhaahdo kuma dhiirrag karo siduu sheekhu ugu dhiiraday asagaana cilmigeeda leh imaam axmed bin xambal labadu way bannaan tahay buu odhan jiray in gacmahaad sii daysato ood u diyaargarowdo fadhigii sujuudda iyo inaad meeshii hore ku soo celisaba way bannaan tahayba isagoo odhan jiray laakiin in sunno ahaan loo dabaqo sida dadka sameeya ay u aaminsan yihiin ah dadka sameeya siday aaminsan yihin sunna ay u arkaan taha iyadu daliil ma laha sheekhu uu sheegay hadal la mid ahoo u qiimo badan buu ibnu taymiya leeyahay hadduu sheekhu heli lahaana wuu anfici lahaa baan u malay laakinahu lam yacur calayh shaekhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay walaa yustaxabu daalika gacmaha in laabta la saaro ama xabadka lama sunneeyo fii qiyaami اlictidaali can الrukuuc marka rukuucda laga soo toosayo liأnna الsunnata lam tarid bihi sunnadu kuma soo aroorin gacmaha bacda اlictidaal in xabadka la saaro wuxuu idhi wlأnna zamanahu yasiiru yuxtaaju fiihi ilى الtahayuءi liلsujuud midda kale ictidaalku waqti waaba yar yahay waxaa loo qaasheensan oo loo diyaar garoobi in la sii sujuudo xilli gacmeed meesha lagu celiyo looma socdo sunnana kuma soo aroorin lamana sunneeyo waa ibnu taymiya ninka sidaa leh raxmat ullaahi tacala aleyh sharx ulcumda mujalladka labaad lix boqol lixdan iyo labo sidaa ku yidhahdaa kitaabkan cumdahe ibnu qudaamalaha uu sharxay inta laga hayo kitaab usalaam markuu marayo mujalladka labaad lix boqol lixdan iyo labo laga fiiriyo aduu tuwey jiri iyo sheekh ibnu baasi jamaaca waxay qabeen inay sunno tahay sheekh albaanina wuxuu maray inay bidco tahay axmed xambal waxaa laga soo guray inay bannaan tahay waxaa wanaagsan in laga gaabsado gacmaha meesha inaan la saarin oo la sii daayo waa sunno ma aha iyo waa bidco iyo way bannaantaas baashu isu dhex taallaa ayib wadaaddaha yidhi waa sunnana waxay unku dhegeen xadiidka xataa tarjica alcidaamu ilaa mafaasiliha taana waa labdhowrta laga hadlaya xadiidku wuxuu ku cad yahay xataa yadcuuda kullu fiqaarin calaa mawdicihi lafdhabartaiyo duuddii dhabarkii toosnaabaa laga hadlay in la toosiyo la qotonsho ee ma ahayn gacmaha meeshooda lagu soo celiyo hal ruuxu salafku laga soo guuriyana ma jirto oo xataa sameeye ficlan markaa la iska ilaaliyo marka waa bidco hadda anugu ku laakiin mar haddaan nas loo haynin wadaadihiina isku maandhaafeen ha laga gaabsado wa kaana yaquul wuxuu odhan nabigu laa yanduru اllahu caza wajal ilaahay ma eego ilaa salaati cabdin addoon salaaddii laa yuqiima aan toosinaynin sulbahu dhabarkiisa bayna rukuuciha wa sujuudiha sujuudda salaada iyo rukuucdeeda inta udhaxaysa ila sujuuddana waa la foorarsan rukuucduna waa la foorarsan meesha udhaxaysa waa meeshe waa ictidaalki laa yuqiimu sulbahu bayna rukuuca rukuuci salaa salaadda rukuuc inta ka dhaxaysa wa bayna sujuudiha waa inaad ictidaalka isqotomisooda istaagto xanafiyana meeshaa ku jabay waa anigii soo tilmaamay uma intaa kadib markuu nabigu ictidaalka dhammaysto ku xasilo kaana sal اllahu alayh ali wuxuu aha yukabiru kii takbiirsada akbar yidha wayahwii hoobta xaala kwnihii saajidan asagoo sujuudsan takbiirtu maadoo taagan bay dhici mise adoo sii socday dhici aa masalo laisku hayo oo khilaaf ka taaganya xooguu duray baa maanta haya marka inaan fiifiifdhaa laga yaabaa iska raallaanaysa marka eh, kaana yukabiru wayahwi saajidan takbiirtu ma intaad sii socotaad takbiirsan mise adoo taagan baad takbiirsan kadib baad dhici ood sujuudi lafdigan marka hadda inoo dhigan waxaad moodaa inuusan macnaha midna caddaynayn laakiin gadaal bay riwaayo kale ku iman doontaa wa amara bidaalika arrinkaasuu nabigu faray in la takbiirsado oo la hoobto sujuud la aado bacda اlictidaal wa amara bidalika almusii'a salaatahu faqaala lahu wuxuuna ku yidhi laa tatimu salaatu liaxadi min annaasi xataa yaquula samica allahu liman xamidah xataa yastawiya qaa'ima ilaa uu weliba ekaado taagan uma yaquula uu yidhahdo bacda allahu akbar allahu akbar buu odhanhayaa uma yasjudu markaasuu sujuudi xataa tamaina uu sujuudo cafwan uma yasjuda uu sujuudo xataa tamaina ilaa ay xasisho mafaasilu xubnihiisu ay xasilaan mid walba meeshiisa ku xasilo loogu talagalay oo sujuudda madaxu dhulka qabto gacmuhu dhulka qabtaan lowyuhu jilbuhu dhulka qabtaan farihii lugeed aad xuba meeshiisa aad dhigto ayb kaana sal اllahu alيه waslm mxuu idaa araada markuu doono an yasjuda inuu u sujuudo sujuudi koobaad uu ka tago ictidaalkii kabara waa idhan jiray waa takbiirsan jiray cafwan allahu akbar odhan jiray wayujaafii yadayhi gacmihiisuna ka dheerayn jiray can janbayhi labadiisa dhinac uma yasjudu markaasuu sujuudi jiray riwaayadan dambe iyo tii horeba xadii muslim salaati waxaa ka muuqata in aad takbiirsano allahu akbar aad dhihi markaad dhahdo kadib baad sujuudda aadaysaa laakiin xadiidku riwaayaadkiisu way caddeeyeene waa la israacin marka dhaqaaqa bilowda inaad foorarsato ood sujuudda aaddaah yaa takbiirta raacinaysa foorarkaa hoobashadaasaa takbiirta ku bilaabi ilaa aad wejiga dhuka dhigaysaad sii wadi sidaas weeye sida wanaagsan riwaayadii marka cinda ibni khusaymana caddaysay kaana rasul lah sal ly slam yukabiru xiina yahwii saajida wuxuu takbiirsan jiray markuu sii hoobanayo sidaasaa riwaayad badan ay ku yimaadeen ibn abi shayba ibn khaaab isna salaadiisii buu wariyey wuxuu ui wakaana cumaru idaa kabara kabara wahwa yanxatu e, e, amiirmuminiin wuxuu takbiirsan jiray markuu u takbiirsanayo sujuudda asagoo sii hoobanaya isagoo sii hoobanay u takbiirsan jiray ibn abi shayba soo saaray fii musanafihi bisanadin saxiix alimaam tirmidi wuxuu yidhi sidaasay culummaduna qabaan in takbiirta iyo hoobashada la israaciyo oon la kala reebin wuxuu yidhi wahwa qowlu ahli اlcilmi markuu xadiidka wariyey buu raaciyey fiqigeed wahwa qowlu ahli اlcilmi min asxaabi الnabiyi waman bacdahum الtaabiciin qaaluu yukabiru الrajulu wahwa yahwi lلrukuuci wالsujuud waxay yidhahdeen ahlucilmiga oo saxaabadii iyo xerti ka dambaysay taabiciinta waxay yidhaahdeen ruuxu wuxuu takbiirsan asagoo usii foorarsanhaya rukuucda oo markaad iyaamka ka timaado iyo markuu usii foorarsanhayo sujuudda ood itidaalka ka timaado cabdulahi bnu zubayr asagu marka laga wariyey cabdirazaq fi musanafi asaguna maa kaana bnu zubayr yukabiru ilaa wahwa yahwi ma takbiirsan jirin asagoon sii hoobanayn wa fii nahdatihi lilqiyaam markuu ragcadda koobaad iyo ta saddexaad ka istaaghayana asagoo sii socduu takbiirsan jiray labadaaba inagu waynu khaladnaa waynu gaari doonnaa haddana way muuqataa marka waxaa weye sida saxdaa waa in la israaciyo sumadan kale marka kudhibi mayso waa tartiib tartiibkii ficliga ma ahe waa kii dikriga ah. raawi markuu warinaya xadiidkunba asagu tartiibsaday mooyeene mid nasku ku yimid ma ah ayib tartiibka ficliga ee midka dikriga fari baa udhexeey waad garanaysaba ila ajrum waa la laqbaysaan umalayn ayib riwaayo kale xadiidku le wyujaafi yadayhi can janbayhi uma yasjud waxaa ku yahwi ila اlardi mujaafiyan yadayhi can janbayhi uma yasjudu markaasuu sujuudahaya masaajidda qaarkood aimadu waxay ku arkaysaa ictidaalkay ka dhaqaaqahayaan ilaa ay wejiga dhulka dhigaan takbiirsan mahayaan wadaad baan hadda kahor kala hadlaya markaasu wuxuu yidhi haddaana saa yeelin maamuumintu raacahaya buui haddana markaan sii socdo allah akbar sii dhaho dhulkayba iga horraynhayaan bui sujuudda iga horraynayaan marka waan u aamusahayaa buuhi ha taagnaadeen iyagu annaga waan socon markaan wejiga dhulka dhiga en sujuudda isku hubsado yaan allah akbar leeyahay buui taas maya waa ummaddana waa lala hadlay waa loo sheegin imaamka inay ka dambeeyaan saxaabadu wa kay yidhahdeen nabi maxamed ma aanan ka daba sujuudi jirin ilaa uu nabigu wejiga dhulka dhigo taas sunnada dadka waa loo sheegi waa la fahamsiin laakiin aduu ayagii wax ka difaacahaya inaad laftirka hawlo kala samayso ma wanaagsano ma wanaagsano waa la isku hayaa sidaa uu isagu wadaadku sheegay imaamka wadaaddaa qaba laakiin markaad adilada jamcisay oo isku kayso nusuusta waxaa ku cad in takbiirta ay gelayso hoobashada ay raacayso xilliga la hoobanayo intiqaalaadka yay raacdaa waana sida shaaficiyada aad ay u sharxaan kadibna waxay ka niqaasheen intee leg baa la jiidi takbiirta ayib ila way socone intiqaalaadko dhan bay soconayo wax mutawasiday soconaya muran baa ka taagan wa kaana sal اllahu alيه waslm axyaana mararka qaarkood wuxuu ahaa yarfacu kii kor u qaaday yadayhi gacmihiisa idaa sajada markuu sujuudahayo id markuu sujuudahayo gacmihiisuu kor u qaadi jiray xadiidkan sheegahaya ind sujuudda marka la sujuudayo in gacmaha kor loo qaabo waa ziyaad ku timid ku timid wey fii xadiii maalik ibn xuwayri ziyaad ku timid weeye ziyaadada oo sujuudda sheegaysa ruwaadda intooda kale waxay wariyaan keliya rukuucda ictidaalka iyo marka hore la xidhanayo hawlahaasay wariyaan amaa in la yidhaahdo xataa sujuudda marka loo hoobanayo ama sujuudda labaad markaad u socotaad gacmaha kor u qaadaysaa sida takbiirat اlixraamka iyo takbiirat اrukuuci iyo tii iyo e, tasmiiciisi iyo waxaa wariya min xadiidi maali muxwaris ba laga wariya ruwaadda intooda kale maysan sheegin ruwaadda badankeed ma aysan sheegin waxaa sheegay wadaadkii lo odhan maxamed nabi cadiy can saciid bn abi wa can shucba wadaadkaa kow iyo gundar ninka lo odhan maxamed bn jacfar isaguna can saciid bn cafaan mslm اbaahili can hamaam bn yaحya saddex nin afraadoo mucaad bn hishaam can abi hishaam bn abdillah dstaway kulluhum an qataada kulluhum can qataada marka mucaad iyo mxuu aan ku idhadaay cafwan eh, eh, hishaam hishaam iyo eh, hamaam iyo ninkale maxamed abi cadiy iyo maxamed bn jacfar qundar afartaa wadaad mise waa han waxaan sheegay maxamed abi cadiy iyo gundar iyo hamaam iyo hishaam saddex afartaa wadaad baa sheega oo sheegay nabigu markuu sujuudahayo inuu takbiirsan jiray gacmahana kor u qaadi jiray axyaanan haddee ma baday badanta waa las ayaana meesha waba ku jirta waa qasab wayba idin taallaa idan ruwaadda intooda kale ma aysan sheegin ruwaadda intooda kale ma aysan sheegin marka wadaadda mucaasire marka waa shaad bay yidhaahdaan waa shaad bay yidhaahdaan dayib wax marka mutaqadimiin ah oo caddeeyey xadiidka maalik bnu xuwayris ee sifatu salaati nebiyi ku yimid in sujuudda agteeda gacmaha kor loo qaado waa shaad ama waa munkar ma helin allaahuma hadal uu le ibnu rajab alxambali fii fatxi اlbaari yaa wuxuu yidhi waxaa la wariyey axaadiid baa la wariyey fii rafci اlyadayni cinda الsujuud wahiya axaadiiثu mucallala waana axaadiid la cileeyo kadibna riwaayo cilada muran baan laga qabin basuu sheega wax kale muusan sheegin idan hadalka cumuumkiisa haddii la fiiriyo waxaa la odhan karaa xadiid walboo sheegay rafcu اlyadayni cinda الsujuud ayuu cilaynaya ibn rajab alxambali waa la odhan karaa laakiin ma arag waxaan intaa ka ahay xadiidkaasi markaa asagu intaasaa ku jirta <clears throat> alkhuruuru ila الsujuudi cala اlyadayn alkhuruuru hoobasho loo hoobto ila sujuudi sujuudda loogu hoobto cala alyadayni xagga gacmaha markaad dhacayso ad fadhiisanayso ee sujuudda u dhacayso ma jilbahiiyo lowyahaad iska hormarin mise gacmahaad marka hore dhigan kadibna lowyaha xigi ayib ayagu haddee labada lugeed oo hoose dhulka kama wakacaanba inta salaad lagu jiro ogtiin baan u malay marka ayagu hadalko dhulkay joogaan marka waxa marna kici marna iman waa wejiga gacmaha iyo jilbaha marka gacmaha horayn jilbaha xigi ayib kadibna lowyaha wejiga xigaya ee sanka sidaas ayuu sheekhu qabaa alkhuruuru ila الsujuudi ay اlwuquucu ila الsujuud sujuudda xaggeeda in loo dhaco loogu dhaco caalyadayni gacmahana la isticmaala marka u horaysa sidaasuu sheekhu qabaa axaadiid badan buuna u daliishan doonaa sheekhu siduu sheegay hoosta waa aragteenoo wuu qaban doonaa horta xadiidtaan akhriyo wa kaana salى اllahu alيه wasalam yadacu yadayhi nebigu gacmihiisuu saari jiray dhigi jiray cala alardi dhulka qabla rukbatayhi jilbaha ka hor iyo lowyaha ka hor ayuu dhigi jiray hoostana wuxuu qabtay sheekhu xadiidku in ibnu khusayme iyo daaraqudni iyo khayrkii ay soo saareen kadibna wuxuu ictimaaday oo camalka xadiidka uu u xujaystay hadalka laga soo guuriyey awsaaci oo ihi adraktu الnaasa yadacuuna أydiyahum qabla rukabihim halkaasu marka ayuu isagu sheekhu maray waana si dad badan baa sidaa qaba dad badan baa qaba laakiin weliba ninka le ibn abi daawuud cabdullah ibn sulaym ibn ashcad ibn abi daawuud asagu wuxuu yidhi waa madhabu asxaabi اlxadiiث wa hada qowla asxaabi اlxadiiثi wadcu اlyadayni qabla الrukbatayn waxaa ka soo guuriyey calaaudin muqlata ibn qaliil fi sharxi ibni maaja maana helin la anuu rasaailka wadaadka ugu lahaa wax badan lagama daabicin marka in gacmaha la hor dhigo oy gacmuhu horeeyaan jilbuhuna dambeeyaan markaad sujuudayso waa madhab aصxaabi اxadii buui sidaa in loo ilaaqa sax ma aha lan waxaa yeelay sida kale oo ka soo horjeeda oo ah in mxuu ahaay la hormariyo jilbaha jilbaha la hormariyo ama lowyuhu ay horeeyaan gacmuhuna ay dambeeyaan waa madhab akar ahlicilm alimaam tirmidi markuu xadiidkan wariyey laftirkiisa iyo wuxuu raaciyey fiqigu wاlcamalu calayhi xadiidkii sheegaya weeye xadiidkii sheegaya xadidka wail ibn xujr ee sheegayey muxuu ahaa in la hormariyo jilbaha jilbaha la hormariyo ya wuxuu ihi wاlcamalu calayhi cinda akar ahli اlcilm yarawna an yadaca الrajulu rukbatayhi qabla yadayh wإida nahada rafaca yadayhi qabla rukbatayh xadiidka waail iyo markuu ahlucilmi badankood saasay qaaban bur tirmidina ahlucilm wuxuu ujeeda saxaabiya taabiciin iyo ragga ka dambeeyey ayib alimaam alqaadi abu ayib aلطabri min aimة الshaaficiي وaصxaabi اlwujuh asagu wuxuu ka soo guuriyey ra'yigaas in jilbuhu horeeyaan gacmuhuna dambeeyaan can caamati اlfuqahaa laba ray baa marka isgarab yaalla gacmaha la hormarin oo siduu sheekhu qaba axaadiisna u daliishaday ah iyo jilbaha la hormarin labada ra'yiba culamo badan baa qaba culamo aad ku fara badan ayaa qaba xadiidkan laakiin hadda uu sheekhu u daliishada wa kaana yadacu yadayhi calى اlardi qabla rukbatayhi waa xadiid macluula cinda اlxufaad xadiidkaas waa xadiid munkara laa yasixu aslan wuxuu ka yimaadaa min xadiidi cabdilaahi bni cumar buu ka yimaadaa waxaa la tafaruday ninaan maalow soo sheegahayo oo loodhan jiray cabdilcasiiz bn maxamed adarawardi soo ma garanaysaan can cubaydillaahi bni cumar alcumari can naaficin can ibni cumara can rasuuli اllah kaana sal ly slam yadacu yadayhi cala ardi qabla rukbatayhi xadiidkaasi marka cinda ahli cilm waa macluul lianna o waxaa la tafaruday ninka la yidhaahdo cabdilcaزiiz ibn mxamed adarawardi riwaayatu can cubayd الlaah ibn cumar alcumari waa munkar cinda اlmuxadiثiin alimaam axmed xambal wuxuu yidhi cabdilcaزiiz darawardi cindahu can cubayd الlaahi manaakiir way roonaan lahayd intaasi way roonaan lahayd laakiin waxaa ka darto mar labaad yidhi axmed eh, caamatu axaadiiثi darawardi can cubayd axaadiiu cabdilaahi bni cumar maqluuba wayba gedisan tahayba ayada dhanba axaadiiu daarawardi ka qaato cubaydillaahi alcumari oo weliba ah axaadiita cabdulahi bni cumar oo kan kow ka yahay wuxuu hi waa axaadii maqluuba ah. maxaan haynaa meeshii la rabay in la yidhaahdo nabigu wuxuu hormarin jiray jilbaha ayuu qalbiye wuxuu hormarin jiray gacmaha marka daarawardi can cubaydillaah can cabdillaahi bni cumar xadiidkiisa ah isagoo cubaydillah naafic buu sii maraya iyo waasiduu ku maraa waa axaadii maqluuba ah abu daauud fii sunaniasna sidaasuu yidhi fii bacd ariwaayaat sidaa darteed ba ibn mundir waa ciliyay xadiidka wuxuu yidhi xadiis jira ma ah awsadka wuxuu yidhi xadiidan jirin weeye waa mawquuf ibnu cumar baa samayn jiray asaga ibnu cumara ah markuu sujuudayo gacmaha hormarsan jiray nebi maxamed hawshaa kama sugno min xadiidi cabdillahi bni cumar buur alawsad mujalladka saddexaad kadalika albayhaqi fi sunan اkubra wa fi اlmacrifa sidaasuu maray marka xadiidkaasi waa xadiid macluul ah in lawyaha la hormariyo saxaabo badan buu ka sugan yahay sayidina cumar bn khaaab bay ka sugan tahay oo asagu saasuu u tukan jiray oo wiilkiisa buu khilaafay cabdullahi asagu waxaa ka sugan gacmuhu inuu hormarin jiray odaygii amiirka ee cumar ahana waxaa ka sugan lugaha inuu hormarin jiray wa kadalika bnu mascuud jilbuhu hormarin jiray asaguna waxaa sidaa ku tegey ibnu siriin nakaci sufyaan aلthawri shaafici axmed bnu xambal fii ashhar riwaayaatihi isxaaq ibnu rahuya asxaabu الra'y xanafiyada isxaaq axmed fii ashhar riwaayaatihi alimaam الshaafici thawri nakac ibnu siriin ibni mascuud iyo cumar bn khaaab sidaasay qabaan in jilbaha la hormariyo gacmuhuna dambeeyaan ti uu ka yidhi mxuu ahaayey ibn abi daud waa madhab asxaab اxadii intaanaynu soo sheegnay ma asxaab اaxjaar miya hadayagoo adaysa asxab adii ahayn asxaab اxadii uu ka maqan ibn mascuud iyo ka maqan yihiin mxuu ahaa cumar bn khaaab iyo imaam shaafici ibnu siriin inaqaci iyo thawri iyo eh, isxaaq ibn rahuya xaggee marka u socotaa hawsha waxaa weeyaan nin walba aqoontiisa buu ka hadlaa geed walba dhacankiibuu dhiiqaa baa la yidhi wadaad walbana aqoontii iyo aragtidiibuu hadlaa warkaa waa ogaataan abu isxaaq asabiici asagu wuxuu leeyahay kaana asxaabu cabdillaahi bni mascuud ida nxaطuu liلsujuudi waqacat rukabuhum qabla aydiihim asxaabu cabdillahi bn mascuud oo taabiciinta ah reer kuufaad markay sujuud ahayaan jilbahooda ka horeyn jiray gacmahooda masalada masale saa la iskugu haysta wey akaru ahlicilmi waxay qabaan maxaa horeynhaya jilbaha ibraahim nakacs uu ku fogaaday waa la weydiy waa l ka warama gacmaha hore mise jilbaha ninka gacmaha dhiganhaya ma nin waalan baa mise waa nin salaad tukanhayabu ninka gacmaha hormarinhaya ma majnuun baa mise waa nin miir qaba marka waa qolyo ku kalax tagay way jiraan labaduba way ka sugantahay saxaabada ama axaadiistu way isceshanaysaa way isceshanaysaa axaadiista gacmaha tilmaami baana dhaanta kuwa tilmaam cafwan axaadiista tilmaamaya lowyada ayaana ka xoog badan mida tilmaamaysa gacmaha haddii tarjiix la maro wey xadiidka cabdullahi bn cumar wa kaa haray maxaa koro kuu dhiman sheekh albani asagu wuxuu leey daarawardi waa nin iqa waziyadatu iqa maqbuula aafadaana sheekhu wuu qabaa raxmat ullahi tacaala calayhi wuxuu ku takhriijiyaa kuna naqdiyaa ariiqat اlmutaakhiriin wa ariiqat اlfuqaha wاlusuuliyiin ayib ninaan mafaaridiisa la aqbalin ayuu wuxuu leey waa saduuqoo iqa ah marka waa xuja wa ziyaadatu iqana maqbula saasuu sheekhu yidhaahdaa in sidaa la yidhahdana ma aha marka la fiiraayo naqdiga xadiidiga laga hadlaayo wa kaana ya'muru bidaalika saasuu fari jiray in lawyaha dib loo dhigo gacmaha la hormarasho fa yaquul wuxuuna odhan jiray sajada axadukum falaa yabruk midkiin hadduu sujuudayo falaa yabruk yuusan u fadhiisanin kamaa yabruku lbaciiru rutigu su u fadhiisto walyadac yadayhi gacmihiisa ha qabla rukbatayhi jilbaha kahor gacmaha ha dhigo ayb xadiikan wuxuu ka yimaad min xadii abi hurayra buu ka yimaadaa xadika haddaanu hayne dambe horta waa laba malxad baa ku jiro mid waxaa weeye fahamka xadiidkaa la isku haya midkii yuusan yuusan u fadhiisanin sida awrku iyo ritigu u fadhiisto ibnu qayim isagu zaadkii meel kale wuxuu yidhi ritigu jilbihiisu waxay ku yaallaan buuri qaybta dambe dambeedyada labada adin ee dambe yuu rtigu jilbaha ku leeyahay buu ayb marka ninkii gacmaha hormariya sida irtigiba u fadhiistay buu ila irtigu markuu fadhiisanaya muxuu hormariyaa labada jilib buu jig siistaa kadib buu kuwa dambe soo laaba geela sooma taqaanaa ninkii digaagii kalluun dhaqanhaya de hawlaha fahmi maaye ayb idan wuxuu ninkii intuu sujuudo gacmaha hormarsha wuxuu waafaqay hay-at albaciir sidii ritigiba u fadhiista ritigu jilbuu hormariyaa oo gacmihiisi ah adna gacmaad hormarisa bu ku leeyahay laakiin cinda lugawiyiin waa kibaar ahli cilmi oo kamid yahay wadaadkii haabit ibnu qasim saaxib dalaail oo kamid yahay axaawi saaxibu lisaan اcarab alimaam alxarbi ay kamid kulli waxay leeyihiin awrku iyo geelu jilbihiisu waxay ku yaalaan adimada hore waana sida saxda inagu aan dhaqano soomaali ah jilbaha geelu adimada hore ku yaalaan ayib taasi wax la isweydiiye ma ah kuwaa dambe sibir iyo hawlo dambaaba la yidhahda mooye jilbaba lama yidhaahdo soo sidaa ma ahayn mr gorofleged baa la dhihi jiray almuhim jilbaha horay ku yaalaan marka ninka gacmaha dhigta wuxuu waafaqay gacmaha hormariyo geli buu waafaqsanya sida awrkiiba u fadhiistay waa taa haddaynu ku kala baxano laakiin waxaad nagu biinaysaan wal yadac yadayhi qabla rukbatayhi gacmihiisa ha dhigo intaan jilbaha uusan dhigin tanaan marka muran ka qabnaa sidaa darteed alimaam tirmidi xadiidka markuu wariyo uu cileey waa xadii daciifa buui sidiisuba wuuna wariya waa cileey wakadalika albukhaari fi taarikh اlkabiir uu ku cileey alimaam xamزة اlkinaani tilmid النasai wuxu hi hada xadiiث munkar alimaam اlbayhaqi fi اlmacrifa asagu wuxuu yihi sunankaasna waa xadiiثan maxfuud ahayn ibnu khusayme wuxuu hi waa mansuuqba xadiidka oo maxaa nasakhay xadiid sacd muqaas baa jira buu u wariya asagu bisanadii fii saxiixihi oo tilmaamaya waagi hore waxaana la faray markaan salaada tukanayno inaan gacmaha hor dhigno lowyahuna dambeeya waagi dambe waxaana la faray inaan lowyaha ka bilowno gacmahuna dambeeya xadiidka marka ibnu mundir wuxuu yidhi iyo bayhaqi iyo abubakar alxaazimi hadduu sugnaan lahaa wuu ficnaan lahaa waxbuu naasikh buu noqon lahaa laakiin wa fii sanadihi maqaal wadaadku yidhahda waa mansuuq xadiidkan iyo wadaaddo cileeya labadaasay isu dhex yaallaan ya ixtijaaj الnasaa-i kubra iga daaya ixtijaaj الnasaa-igi oo kubraha iga daaya msha meesha fiican waa waa suqraha waxaana aada ugu ugu nafbaxnayn ku dagaalanno ayib meeshaasaan idan haddii wadaaddo kale cilladay caddeeyeen cillada noo muuqato waxaa weeyaan waxaan leenahay waan tarjiix baan maraynaa keeda saxan xadiidka inta badan xujaysano waa xadiid nasaa-i wariya culumo cilaysana aysan jirin cillo macquula ah waxaan ka hadal wadaadda waxay nasaa-i ba wax ictibaara siin mahayaan waxay xadid baa wariya nasaa-i baa wariya waa daciif war nasaa-i ixtijaajkiisa lahu ictibaar xadiidku agtiisa waa ka saxiix siday caddeeyeen alxaafid الذahabi wabnu xajar wakayruhuma laakiin culummo asaga shuyuukhdiisa ku aadan ama la-ayni ah ayaa caddeeyey inuu macluul yahay ciladuna waa taarud ninaan taarudka la aqbalin baa la tafaruday ayb warkaasna war banaanka yaallo wey idan xadiidkii qaabkaasa laiskugu hayaa wadaado sugay oo nasaa-i kamid ee ah sheekh albani iyo wadaado daciifiya ciladuna waxaa weeye in ninka la tafaruday nin tafarudka la aqbali kara usan ahayn iyo ikhtilaaf ku jira sanadka wa kaana yaquul wuxuu odhan jiray sal slam idan aan khulaasayna marka sheikhulislam ibnu taymiya ijmaac buu soo guuriyey fii kitaabihi majmuuc اfataawa wuxuu ihi fuqahadu waxay ku ijmaaceen labaduba inay bannaan tahay haddii la sujuudayo in gacmaha la hormarin karo inay bannaan tahay lowyahana la hormarin karo ay bannaan tahay waxay isku khilaafeen keebaa fadli badan shekhulislam halkaas ku dhufto waxaa la isku hayo waa alafdaliya laakiin jawaazu اlamrayn labada arrimoodba inay bannaan yihiin itafaqa culamaa اlmuslimiin buu uri markaad sujuudayso lowya hadaad hormarisana waa khayr haddaad gacmaha hormarisana waa khayr labadu way bannaan yahin lakin waxaa laisku hayaa keebaa fiican baa laisku haya niman waxay dhahn waxaa fiican lowyaha nimanna waxay dhahn mee gacmaha waa idfahanteen baan u malay halkaasuu wadaadku dhigay laakiin ninkii masala caddo ahaayee ibnu xasan lo odhan jiray isagu wuxuu yidhi waa waajib he maxaa la hormarin ibn xasan waa waajib buuri in la hormariyo gacmaha ilowyaha cafwan ninka aan hormaraynana khaaba ku dhacay buuri salaadiisa inay baadilaysay in kale laga niqashaya waa waajib buui asagu idan ibnu taymiya ijmaacu soo guuriyey seen dhahaynaa laba innagaa u door leh inaan dhahno waa khilaaf dambe oo xaadisa ibn xasan uu la yimid ijmaac horaana ka horeeyey khilaafka mutaakhirkana laa yaqdaxu fi ijmac saabiq mutaqadim iyo in la yidhaahdo imaamku ibn xasm kutubtiisa wuu mutaabaceeya ibnu tami nin kaga fiican oo wadaadda muslimiinta kuma jiro ilaaqan ilaa lagu tumi oo la yidhi wamaadat bnu taymiyata xasmiyatun maadada fiqiga ee wax ku quwaaxay ummadda uu ku kala tuuray ee fuqaha uu ku samriyey ibnu taymi amib ibn xasmi kana la yidhahdaa ragga ku eedeey waxaa ka mid ah ninkii lo odhan jiray mxuu ahaa asafadi khaliiludiin ibn aybak asafadi kitaab alwafiyaat wuu ku keenay rag badan baa ku naqdiyey wuu la socdaa xaraf xaraf mafaariidda ibn xasm shudaadkiisa wuu ogyahay muxuu oga tegey waxaan leenahay lam yactabir khilaafahu khilaafan walacalahu lam yactabir ayib waa mutaakhir qarnigii shanaad wey ibn xasm soo maaha hawshana hawl waa hore laga hadlay wey laakiin waxaa la odhan karaa ibnu taymiha naaqilka lilijmaac waa mutaakhir he ibn xasm buu kasii dambeeya oo asaguna toddoba boqol labaatan iyo sideedii buu geeriyooday ibnu taymiya ninkana afar boqol konton iyo lixdii buu geeriyooday ibn xasm marka waa masale shaa'iga ijmaacu laakiin weligaa hadda ka horna qaacidiisa waan ku siiyey ijmaacu haddii nin caalima muطalica uu soo gooriyo alijmaacu idaa xakaahu caalimu muطalic walaysa lahu aslu faasidu fi xikaayaat اlijmac yuxtaju bihi calaa madhab اjumhuur nin imaama oo muطalica oo caalima hadduu ijmaaca soo gooriyo wadaadka naaqilkaana uusan lahayn asal faasida fii naqli اlijmac wa fii sixatihi ijmaaciisa in la xujaystay usuuliin isla ogyihiin ibnu jariir oo abari oo kale ijmaacu soo guuriya lama xujaysan karo haddaan la mutaabacaynin limaada lianna lahu aslan faasidan fii xikaayat اlijmac wuxuu qabaa hadday culammada muslimiinta boqolkiiba sagaashan iyo sideed meel maraan laba wadaadna farta ka taagtaan warkooda waxba laga soo qaban maayo ijmacu waa guntamahayaa buu leeyahay khilaafu الnaadiri wاlwaaxidi wاlitnain laa yuctabar buu taagan yahay ijmaaca ummadoo dhan waxaa wadaadahoo dhan ba ayadoo iyagoo nigir niri ka afqurmin inay israacaan baa la rabaa wadaad hadduu farta taagto ijmaaca guntami maaye le ummaddii ma dhannee nin baa ilan ka maqane kadalika ibn cabdilbar ba asna sidaa ku dhow asna sidaasuu ku dhow yahay ra'yi noocaasoo kale laga soo guuriya ayib idan ibnu taymiya waxaa weeyaan waa imaam muطalicun itafaqa fiihi اlmukhaalif wاlmuwaafiq taamuran ma laha ayib idan asal faasid oo fi lijmacna ma laha faijmaacuhu waa muxtajun bihi cala asaxiixi fi اlusuul idan ibnu xasm khilaafkiisa inaan dhahna waa khilaaf dambe mutaakhira weeye iyo iyo ijmaacuusan ogaanin nudwat lmukhaalifiina laa taqdaxu fi lijmac cinda اlusuuliya waa ogtiin intaas warkaasaa meesha idin yaalla labadu way bannaan yihiin afdaliya laisku hayaa ninka jilbaha dhigan haya iyo ninka mxuah lowyaha dhigan hayaba ee mxuah gacmaha dhiganba waa fasaxaya masalada marka suniyada ah ee sheekhu jiday baan ka dagaalamayna asuniya ila sheekhu kitaabku waa maxay waa min waa sifatu salaati الnabiy sifatu salaati الnabiy sheekhu uu sharxayo min bidaayati اlkitaab ilaa nihaayatihi wuxuu isku dhex yaallaa midaan muran lahayn iyo mid ijtihaadi ah midda ijtihaadiga warbaa yaa inooga furan ta kale laakiin sideeda lagu daynaya wa kaana yaquulu sal lla ly slm wuxuu odhan jiray xadiidkii hore eena ka soo hadallay kii hore ibni cumar xadiidkii hore ibni cumar iyo kan dambe abu hore ragga cileeya waxaa ka mid a ah sheekh muqbil ibn had alwaadic asaguna wuxuu ku xukumaa inuu yahay xadiid shaada weliba ka hore ayb wa kaana yaquul wuxuu odhan jiray ina alyadaani cafwan ina alyadayni labada gacmood tasjudaana way sujuudaan kamaa yasjud lwajhu si wejiguu u sujuudo faidaa wadaca axadukum wajhahu midkiin hadduu wejiga dhulka dhigo falyadac yaday gacmaha ha dhigo waidaa rafaca wejiga hadduu soo qaadana falyarfachumaa korha u qaado yacni looma jeedo wejigu gacmuhu ha ka dambeeyeen oo wejigu ha horeyn maba horeyn karaba intaad jilbaha dhigataad saa u sujuudi kartaa maya waxaa loo jeedaa sida wejiga loo dhigayo oo waajib u tahay in la dhiga gacmuhuna waajib u tahay in la dhigo dhulka saan baa loo jeedaa wax kale maaha xadiidkuna waa min xadiidi ibni cumar ruwaaduna waa isku khilaafeen waqfan wa rafcan akaru ruwaad way waqfiyeen barhkoodna way rafciyaan ninka la yidhaha bayhaqi fi lmacrifa wuxuu rajaxay inuu mawquuf yahay inuu mawquuf yahay min ficli ibni cumar ibni cumar baa sidaa dhihi jiray oo samayn jiray cafwan ibni cumar baa sidaa ku hadli jiray buu macrifada mujaladka labaad safxada afraad buu sidaa ku yidhahdaa ama imaam النasaaئي wuu xujaystay marfuuc buuna u arkaa ibnu khusayma xaakim wasakata caleyh abu daawuud wاrafcu صaxiixu in sha allahu tacala adinku marfuuciya baa xoog badan midaan marka la firiyo cilada uu wax ku cileeyey bayhaqi ma xoog badno wa kaana sal ه slam yactamidu calىa kafayhi labada sacab buu nabigu cuskan jiray markuu sujuudayo wayabsuuhuma waana fidin jiray faraheeda waa fidin jiray gacmaha wayadumu asaabicuhumaa faraha gacmaha waa isu geyn jiray saa uma kala taagi jirin weeye saa haddaad tiraado milms waa inaad saa u qabsato ayib wayadumu asaabicahuma farahoodana waa isu keeni jiray wayuwajihuhaa wuxuuna u jeedin jiray gacmaha qibala alqiblati xagga qiblada eed u sujuudaysaad ujeedo wa kaana yajcalahumaa wuxuu ka yeeli jiray xadwa mankibayhi labadiisa garab meel ku beegan garabkan halkan garabka iyo garabka kale ku beegaysa haggaa hor intaad geyso halkan ku sujuudi mayso intaad dib u dhigto ayaga madax xagga geyn mayso maxaada rabaa madaxaadiiyo labada gacmood isku beegnaadaan xikmada ku jirta fuqaadu waxay leeyihiin markaad sujuuddaada gacmaha meeshaad dhigaysa iyo garbaha isku beegmaan madaxuna bartanka u dhaco culays badan madaxu ku dhici culays badan madaxa ku dhici meeshana aad ku murxi mayso sanka laftiisa ku qallooci mayso hawl caafimaad baa ku jirta ilahna ha la caabudo wejigii quruxdiisa inaan lagu ciyaarin bay lehin warka waad fahanteen baan malay xikmadaasay tilmaamaan wadaaduhu wa axyaanan mararka qaarkoodna xadwa udunayhi dhagihiisa muqaabilkooda dhagihiisa aadankiisa aadankooda dhagaha meel ku aadan oo way yar durkaayaan asaga ah. marka dhagaha lagu aadaya gacmaha way ka durkeen garabka garabka kumay beegno wa kaana yumakkinu wuxuu nabigu makimin jiray anfahu sankiisa iyo wajabhata wejigiisa barakaysan min alardi dhulku ku nabi jira weeye tamkiinintu waxaa weeye inaad dul saarta lama raba meeshaad kusujisaa tiraada si adoo taabanaya waa inaad culayska aad dareensiiso dhulka wejigu waa inuu qabto shaafici waa kadhi jira hadaad meel silacsan furaash ku tukanayso oo gacanta hoosta laga laga geliyo waa in culayskaada iyo iqalkaada jurmigaada la dareemo culayska ood ku madaxa ku nabto dhulka inaad si sheekh yunis isu disho markaa sibirka sigiska ku baabaan lama rabo ayib waxaa la rabaa si mutawasit ah sheekh yunis wadaadka yohandiska soo ma mm. wa kaana yumakinu anfahu wa jabhatahu min alardi wa qaala lilmusii'i salaatahu wuxuu ku yidhi sajadta markaad sujuuddo famakin ku hubso lisujuudika sujuudaada hubso ama famakin ka bogo weyle sujuuduka sujuuddaada ka bogo culayska wejigaada iyo jidhkaada dhulku ha dareemo makami ku hubso baa loo jeedaa wa fii riwaaya idaa anta sajadta faamkanta wajhaka wayadayk haddaad sujuuddo faamkanta wajhaka wejigaad aad ku hubsato dhulka iyo wayadayka labadada gacmood xataa tamaina xataa yaطma'ina ilaa uu kullu cadmin laf oo minka adiga ka ahaatay ilaa mawdicihi waaadi waa khayr salaaday way asaxday faqad tamat salaatuka wey waa xadiidkii musiii salaati qaybo ka mida ayib faqad tama haddii aad sidaa yeeli weydo faqad intaqasta min salaatika w saa haddaad yeesho salaadaada way dhammaystirantay haddaadan yeelin salaaddii baad wa ka nusaamisa adidku sheekhu soo gaabsaday haddii wa kaana yaquul wuxuu odhan jiray laa salaad salaad oo ma jirta liman laa yusiibu anfuhu min alardi maa yusiibu اljabiinu saa in la akhriya way bannaan tahay in la korra un way bannaantahay laa salaad salaad ooma jir liman duul laa yusiibu anfahu laa yusiibu anfahu sankiisu uusan taabanaynin min alardi dhulka xaggiisa maa shay yusiibu ljabiina inaad kor dhantana way ku bannaanta ama kordho ama god ajruna howlaha iyagaa garanaya jabiinku waa wejiga waa halkan halkana jabiin la yidhaahdaa ayib labadaa kood meesha udhaxaysa koodkaas iyo koodka m lawejigoo halkaana labadana waa ka taagmaa meeshana xoogow way ka yar diisan yahin dadka badankood meeshaa dhaxaa jebinka la yidhaahdaa ayib wejigoo dhanna waa la iska yidhaahdaa ninka aansankiisu dhulka uusan u taabanin siduu wejigu u taabanayo salaadiisa ma ansaxaysaa lagu yidhi bimacnaa sanka waa in laga sujuudo sanka dhulka la taabsiiyo xadiidka ibn cabaas baa laga wariyaa waana la isku khilaafay ruwaaddu ibn cabaas ka warisa xadiidka irsaala wa wasla اkhtulifa fii waslihi wa irsaalihi raawi hal raawi baa xadiidka wasliya ruwaadda badankoodna way irsaaliyaan xufaadduna waxay rajaxeen inuu mursal yahay hada اxadiiثu laa yaصixu mawsuula can الnabiy laa yaصixu mawsuula can الnabiy alimaam tirmidi fii jaamicihi markuu wariyey wuxuu yihi xadiidku inuu mursal yahay baa asax ah afwan fi cilalihi atirmidi fi cilalihi raqamka lixdan abu daud fi lmarasiil buu ku wariyey afartan iyo saddex raqamka ah kadibna wuxuu rajaxay riwaayadii musnadada ahayd buu daciifiyo tii mursaleed buu xoojiyey kadalika ibn abi daud ibn abi daud cabdullahi bnu sulayman asna sidaasuu maray daara qudni cilalkiisa cafwan sunanka sunankiisa mujaladka koobaad bayhaqi fi lmacrifa mujaladka saddexaad labaatan iyo saddex imaam ibn xajar oo asagoo hawlahaas ama ku badnayn oo inuu wax jamciyo oo wax takhriiji isku dayi jiray inta badanna wasligaba rajaxa hadda wuxuu leeyahay wahuwa mursalun wa rafcuhu laa yahbutu xadiidkan waa mursal in la rafciyo bimacnaa in la wasliyo ujeedaa in la wasliyana waa laa yahbut eh, adiraaya fi takhriij axaadi hidaya saa ku yidhahdaa raqamka boqol lixdan iyo sideed bayhaqi sunankiisana waa kaga hadla almuhim xadiidkani cinda alxufaad waa mursal walaa yasixu can الnabiyi mawsuulan ayib laakiin macnihiisa axaadiid badan baa ku tilmaantay oo in sanka la dhiga waa waajib sujuuduna ma dhammaystirmayso salaaduna la'aantii asixi mayso cinda اljumhuur wa kaana salى الlahu alيه waslm mxua yumakinu kii mxuu ahaaye saare ee mxuu aha makameeya aydan ku noqonaya rukbatayhi labadiisa jilib iyo wa aطraafa qadamahi labada adinfiyadahooda faraha loo jeedaaye dhulkuu makamin jiray markuu sujuudaya w markuu sujuudayo dhulkuu ku hubsan jiray dad waxaa jira waana masale aada u dhacda markay sujuudahayaan adinka dambe fariisa kor bay u qaadaan ama dhulkaba si fiican u saari maayaan fiyada inay ursiinhayaan baad mooday saasay ku leeyihiin waa in si fiican loo saaro waliba la jirdaco saa faraha dhulka loogu nabo ayib wayastaqbilu wuu la qaabili jiray nabigu bisuduuri qadamayhi lugihiisa farahooda faraha adimaha farahooda wuxuu la qaabili jiray xagga qiblada usii jeedin jiray qolyaha saa u sujuuda ka war luguhii bay saa usii jeedinayaan farahoodii soo qiblada xagga kamaha matalan saasuu udhiganaya farihi waxay jiraan xagay jiraan koonfur bay aadahayaan ila waqooyi baan usujuuda inagu hadda soo maaha so waqooyi ma sujuud koonfur bay aadahayaan farihi farun waxaa la rabay inay soo aadaan waqooyi ood soo godo saa usoo godmaan maa la rabay haddaad saa tiraado ka war marka waa tala diidan yahay wa biaطraafi asaabicihima farahoodii fiidoodana alqiblata qibla la soo qaabili jiray duhuur alqadameyn waa dubmadowga anta koraha dee iyo farahoos wata waa inaad xag qiblada la soo aadawey inaad rogto lama rabo lugta dhan baad rogto wayarusu caqibayhi labada boqnoodna waa isku nabi jiray ama labada cidhbood markaad sujuudayso oo farahaas cidhbahana waa isqabaysiinaysaa ayib sheekh muqbil wuxuu le wadikru rasi اlcaqibayn fi اlxadiiثi shaadun riwaayada sheegaysa nabigu markuu sujuudayo in labada cidhbood isku qaban jiro isku nabi jiray ayib waa shaad buu sheekh muqbil yidhaahdaa ninka la tafaruday baa hal nin ah intooda kale ma aysan sheegin buu yidhahdaa watafarud amhaali laa yuqbal saasuu taagan yahay ama shekh albaan isagu waa meel mariyey waxaadna moodaa inuu muqbil ku gar leeyahay walcilmu cind allah ayib wayansibu waa taagi jiray nabigu waa qotomin jiray rijlahi labada adin labada adin wuu qotomin markaa faraha fiidooda dhulka qotomiso ood saa u jirdacoo dhulka ku hubsato cirbuhu iyo lugtu soo taagi mayso way taagan tahay saasay u qotontaa ayib wa amara bihi nabigu waana faray ummadda muxuu faray biwadci اlyadayni wa nasbi اlqadamayn yacni gacmaha in la dhigo dhulka sidaa la sheega loo dhigo lugahana la saaro la qotonsho la istaajiyo xadiidkan wuxuu ka yimaadaa min xadiii bni cafwan min xadiii sacd bn waqaas buu ka yimaadaa asaguna waa laisku khilaafay waslan wa irsaalan waa laisku khilaafay alimaam alimaam الtirmidi wuxuu rajaxaa irsaalka laba boqol toddobaatan iyo toddoba jaamiciisa abu xaatim araazi asna wuxuu rajaxay irsaalka asagaana saxiixa buuri saddex boqol toban iyo sideed cilal ibnihi daara qudni ceelkiisa laba meelood xadiidka intuu kusoo celiyay labada wuxuu rajaxay mursalka meesha kooad waa lix boqol toban iyo lix meesha kalena waa kun lix boqol labaatan iyo ko idan wadaadahaas halkaasay mareen laakiin macnaha xadiidku in gacmaha dhulka la dhiga ah lugahana la qotonsho ah faraha qiblada la qaabiliya axaadiis badan bay ku timid marka waxaa wey hingaraarac lug oma dhutiyo laakiin waxaynu ka hadlaynay riwaayada nabiga loo tirinaya teebaha sugan baynu ka hadlaynaa sidaa darteed alimaamu tirmidi isagoo cileeyey xadiidka oo mursalka rajaxay mawsuulkana daciifiyey yaa wuxuu yihi waa ijmaacu ahli cilm wa huwa aladii ajmaca calayhi ahlucilmi wakhtaaruuh ahlucilmigoo dhan baa ku ijmaacay wayna doorteen in gacmaha sidaa u dhigto lugahana sidaa loo qotansho faraha la laabo qibada la qaabiliyo ijmaacu ahlicilmi wa huwa aladii ajmaca aleyhi ahlulcilmi wakhtaaruuh axaadiis kalena hadda wayba tilmaantay xadiidku marka macna ahaan waa sugan yahay laakiin min xayu riwaaya xadiidkan sacd waqaas ee ka soo bilowday wayastaqbilu bisuduuri qadamayhi wabiaطraafi asaabicihima alqibla wayarusu caqibayhi wayansibu rijlayhi waamara bihi saa u socda waxa wey xadiidkaasi waxaa weeyaan ma sugno asagoo mawsuula can nabi sal slam min xayu lmacna saxiix wa kaana sal la slam wuxuu aha yaftiku kii jirdaca asaabicahumaa faraha lugaha waa jirdic jir jirdic waa ina saa tarbiic aad u yeesho saa u jebiso la qalluuciyo aad soo xoodo saa inaad dhaho lama rabo ood qutamiso inaad saa u qutamiso bas lama rabo faraha lugaha markaad sujuudayso in aad laabtana lama ogolo waa inaad saa u jebiso ay jabaan soo ma jeedaan waa inaad saa u jebiso sida loo loo sujuudaha dadka badankoodba haddii laakiin aad dhulka saa u dhigto istiqbaalkaa meesha ka baxaayo ayib fadqigu marka waa sidaa jirdicid baa la yidhaha ama xoodin ama in la qallocisho fahaadihi wuxuu uhi sheekhu waa sabcatu acdaa toddoba xubin weeye kaana sala اllahu alay waslam yasjudu calayh uu ku sujuudi jiray alkafaan labada sacab ama baabacdood wاlrukbataan labada low wاlqadamaani labada adin wاljabha wejiga iyo wاlanfi sanka haddaad ku qabatana haddee jabha iyo wejiga iyo sanku isku xubin bay noqon karaan dhiba ma laha labada kana la kala tiriyo labada adin labada low labada gacmood waa lix isku qaba wejiga iyo iyo sanka waa toddobadaas waqad jacala sal slam nabig wuxuu ka yeelay alcudwayn alakhiirayn labada xubina u dambaysa oo sanka iyo wejiga ah ka cudwin waaxidin buu ka soo qaaday fi sujuudi sujuudda gudaheeda xayu qaala markuu nabigu yidhi umirtu waxaa la i an asjuda inaan ka sujuudo wa fii riwaaya riwaayo kale umirnaa waxaana la faray an nasjuda inaanu ka sujuudno e, aan ku sujuudno cafwan calaa sabci acdumin toddoba lafood cala ljabhati aan ku sujuudnaan la faray wejiga wa ashaara biyadihi gacantiisi barakaysid buu nabigu ku miidaaro ku fiiqay calaa anfi sankiisa sankan in la dhigo walyadayni gacmaha in laga sujuudo wa fii lafdin alkafayn labada sacab laga sujuudo warukbatayn labada jilib ama labada low wa aطraafa alqadamayni iyo labada adina hoose fiidahooda faraha walaa nakfuta aanan celcelinin baana la amray ahiyaaba dharka iyo wa shacra marada marka intaadan salaadaba soo gelin hagaaji oo si fiican oo loo baahan yahay oo quruxsan usoo xidho inaad maantao dhan cumaadda dhacaysa oo timihii halabtahay dhacayaad celiso lama ogol bal cinda aahiri salaad way ku buraysaa lanno nahyi baad ku dhacday salaada khuseeya ayib walaa nakfuta walaa nakufay ka dhiganta aanan rereebin ama aanan duuduubin ahiyaaba dharka iyo wa shacra timahaba hadday timuhu dheer yihiinna farahaad ka qaadi dabi maysid xidi maysid xamri maysid ha sujuudeen ayaguna cibaadada wax ka qaateen hadday mar horba aysan ku gaabnayn meeshay doon ha u sujuudeen maradu hadday mar kale weynayd oo horaan soo yaraysanin faraha ka qaad ha celcelin ayib wa kaana sal ly slam yaquulu mid hu ahaa yidhahduu ahaa idaa sajada alcabdu addoonku hadduu sujuudo sajada macahu sabcatu aaraabin toddoba xubin la sujuud waa jamcu arib ama irbin wajhahu baa sujuudi ama wajhuhu wa kafaahu labadiisa sacad iyo warukbataani warubatahu baa ilan lahayd aniga rubataani baa ii dhigan warukbatahu cid ay u dhigantay miyaa jira idinkaa naga fiican in siyaaa lasraaciya wanaagsan wejhu baa sujuudaya wakafahu labada sacab iyo warukbatahu labada jilib iyo waqadamahu labada adin wa qaala fii rajulin nabigu wuxuu ku yidhi nin sallaa tukaday wara'suu macquus timihiisii oo daban madaxiisii oo daban inagu ragga ragga ma yaqaana raggu soomaalida dhaqankaa ma laha laakiin carabtu rag iyo dumarba timaha way way dabtaan timaha way dabanayaan ama wayba tidcahayaanba ama way xamraan waxaa u tara adag ku taqa adag ku taallaay dayib ama way galolanayaan waraasu macquusun min waraa'i xagga dambe u xidha timihi intu saa u qabtay buu xagga dambe ka xidhay timaha jilicsanaa dher dib baa loo xidhaa waad aragteen halkaasuu ka xidhay ama dib buu u dabiba marna timaha halkana mid walba meeshiisa lagu lagu soo ridaa lagu dabaa ama lagu amraa marna saddex qaybood baa qayb hore iyo laba gees iyo qayb dambe kolba timuhusa yihiin marna waxaa weeye ayagoo dhan baa dib loo tidcaa xaggaasa loo wada celiyaa hawlaha dumarkaa yaqaan adduunku ma taqaanaan badankiina tinaad <laughs> tadacdaanba ma lahda waxaa weeyaan kuwaan dhex joogna wax xerdhaantaan waraasu macquusu min waraai xagga dambe u xidhnaa ninkii nabigu muxuu ka yidhi inamaa maalu haada kan miaalkiisu waxaa weeye maal ladii ki tusaal ki kii oo kale wey kiibkiibuu lamid yahay yusalii tukana wahuwa maktuuf isagoo garbaduban nin laba dible loo xidho tukanayuu lamid yaha wey maktuuf ayib waa nin la garbaduubay ama garba xidhan idan sii daaway xubinka faraha ka qaatimuhu maraha ceyn marka hore issoo habe haddana waxay leeyihiin khaarija sala iyo daakhilba lama ogolo hawsha ayada hadda annaga waxaa na khusaysa waa salaad wax laga hadlaa wa qaala ayضa wuxuu ihi dalika meeshaas timaha lagu tidcay ama lagu duduubay ee timaha lagu urushay kiflu shayaani shaydaanka buulkiisi wey shaydaankaabaa degaba waa xarshinta ayib shaydaanka kuu fadhiisanaya wy yani wuxuu ujeedaa maqcid shayaani shaydaanka makaanu fadhiisiisi wey yani wuxuu ujeedaa maqriza dafarihi halabtiisa meeshii lagu muday dafarku waa halabta adaairta iyo dafradu dafaair iyo adaair jamcu qadiira iyo dafiiraba dafaa'ir waa la yihahda dafaradu waa halabtii timihii la tidcay ama galoolnaa wey maqriskuna waa maqcadkii iyo kifligii iyo meeshii aad ku dhejisay ilan tinku meel baa lagu qabani ayib haddii laftirkeeda aan la tidcino ayago intii saa loo duba baalaha lagu qabtay haween ku qabta aad ku qabatana waa un lamid timaha faraha ka qaada almahim ayib wadaadda waxay leeyiin xukunku wuxuu khuseeyaa ragga ma khuseeyo dumarku dumarku hawsha iyagu waaba dhaqanba timaha hawsha haddaan la samayn lamama maamuli karaba marka dumarku kuma jira idinka idin taala ragga hawsha laga hadlaayo wa kaana sal اllahu alay waslam rasulka waxaa yaftarishu midaan goglinin buu ahaa diraacayhi labadiisa dhudhun dhudhumadiisa ma gogli jirin bal wuxuu ahaa kaana yarfacu ma kor buu u qaadi can ilardi dhulku ka qaadi jiray wayubaacidu ma waa ka dheeri jiray gacmaha can jambayhi labada dhinac xataa yabduwa ilaa uu muuqdo bayaadu ibtayhi kirkishiisa caddaanteeda uu min waraa'i xagga dambe marka laga taagan bayna muuqanaysaa horey lagama arkay sooma markaad gadaal joogta ruuxa kaliisha arki kartaa markuu sujuudsan yahay wa xataa low anna bahmatan waxar ama nayl bahmadu waa un maqasha yararkii ariga la yidhahdaa wa xataa low anna bahmatan haddii nayl ama waxar araadad ay doonto an tamura inay marto taxta yadayhi labadiisa gacmood hoosta isagoo sujuudsan nabigu marad way mari lahayd sigoo gacmuu nabigu kor oogu qaadahayo wey ee uusan saa u lahayn wa kaana yubaaliqu waa ku xeeldheeraan jiray fii daalika arrinka gacmaha in kor loo qaado oo dhulka laga qaado la kala waasiciyo xataa qaala bacdu asxaabii ilaa ay yidhaahdeen saaxiibaysi barkood xertii nabi maxamed saxaabadii in kunnaa waxaanu ahayn lanawi kuwa u danqada lanawi kuwa u danqada lanarfiq narthaa bay lamid tahay lirasuulilah rsulka baan u xanuunsan jiray mimaa kii xaggii baan nooga xanuunsanayna yujaafii biyadayhi can janbayh dheeraynta uu ka dheerayn gacmihiisa dhinacyada ile ruux wuu daalahaya nabigu in badanna waa sujuudtaana gacmihiisana ma ogola inay dhinaciisa taabtaan waana iska fogeynaya culayska odhanba marka madaxiisa ku dhacahaya iyo garbihiisa idaa sajada markuu sujuudahayo marka sidaas wey xikmada ayadu loo diiday in gacmaha dhulka saa loo dhigo gacmaha markaad dhulka saa u dhigteed feexiso culayska jidhkaoo dhan wejigu ku dhacahaya culeyska jirko dhan wejiga ku dhacaya markaa la gacmaha cuskato oo taa u cuskato culayska jidhka waxaa qaybsanaya jilbaha iyo wejiga iyo boqol kiiba sideetanna gacmaha ku dhacahaya mata mise maaha xikmada sharciga ku jirta marka sidaa uu subanu yeela loo tukado wixii kana la iska daayo wa kaana yaamuru bidalika saas ummadda fari jira fa yaquul wuxu odhan jiray idaa sajadta haddaad sujuudayso fadac kafayka labada sacab dhig dhulka dhig warfac kor u qaad mirfiqayka labada jiqil ama xusulla kor u qaad dhulkaa dhigin itadiluu fi sujuud sujuudda dhexdeeda ekaada sinaada walaa yabsud axadukum midkiiuusan fidinin diraacayhi labadiisa dhudhun inbisaaa alkalbi eyga siduu u fidsho eyga bisa maa wax walboo toddoba kudhalow ah dhurwaaga waa lamid oo libaaxu waa lamid iyo anyuurtu waa wax walbo aan lahayn suxulkaa laama aan lahayn shiqilkaas aan lahayn baa saas uu fidsanaya gacankiisa wa fii lafdin kamaa yabsud اlkalbu eyga siduu u fidsho وفي لفظ آخر wa ku yimid xadيiث آخر وlaa يftرش أxaadكم midkiiusan goglanin dirاacayhi dhudhumadiisa اftirاaشh الكلب ay اftirاaشhan ka اftirاaشh الكلب goglsho sida eygu u goglado kala وkaana يquuل wuxuu odhan jiray lاa تbsط dirاacayka dhudhumadaada ha fidinin basta الsabci toddoba kudhalgu su u fidiyo kale toddoba bilood bu ku dhashaabay dhahaan dadka xayawaanaadka yaqaan anugu hadi ma arag dhurwa dhalhay iyo libaax midna ma arag ayib dhashiisa waxbaan ka arkan laakiin toddoba ma ku dhasho weliga uma shintirinin ninkuu shintiriy hala weydiiyo duqayda maxaad hawshaa ka mise eyga eyga horta ku dhalaa ama qolyihi reer koonfureedka eyga u haysan jiray mise dhasho watun baa la arkaa waxaan lama lama materiyaba almihin toddoba ku dhashaaba wii baha dugaagoo dhan wixii habar dugaagoo dhan baa toddoba ku dhashaa la yidhahdaa ma aqaano kutubu luqana sidaas xayawaanad saasa ku qor xayaat xayawaanaat damiiri ka akriya warkaasa ku yaal wadacim cusko calaa raaxatayka baabacooyinkaada labada ah cusko ka dheerow can dabcayka labadaada cududood dabcu waa cududan kan wey kanaa dabcu la yidhahdo weyn soo ma taqaanaan kaasaa cududan la halkaasaa loo jeedaa marka waa inaad labadaana aad fogayso gacmaha cusko halkana ka qaad way kelkelaha iyo kala fogay dhinacyada fa inaka idaa facalta markaad yeesho daalika arrinkaas sajada waxaa sujuudi kullu cudwin minka xubin walbo adiga kaga tirsan macaka waa kula sujuudhayaa xubin walboo jir ka mida sujuudi buu dareemhayaa wy jirkao dhan baa dareemaya laakiin markaasaa tiraahdo gac wax ma dareemayaan wejiga iyo jilboonba wax dareemaya fiqiga nabigu waa cadday xadiidkan waa min xadii bni cumar xadiika haddaan hayno u dambey waa min xadiii ibni cumar waucila biاlwaqfi daara qudni wadaadka qodqodka badnaa wuxuu i macluul weeye waa mawquuf waa min ficli ibni cumar wa qowlihi laa min qowli rasuuli اlahi wa ficlihi xadiikan dambe ama ibnu khusayma wuu saxiix yeelay wakadalika ibnu xibaan xaakim diya almaqdasi warka daara qudni hala akriyo warka daara qudni waa fiirshay wadaadahan warkoodana waan fiirshay waxba ilama rajaxnaanin afkan ka kala hayaa bui hooyada ay aabbaha kee la cadaaba nin baa laga sheegay labadooda midkood unbaa la cadaabi labadu waa la cadaabi waxaa la kee lagu hormarshaa soomali baa hadal kula baxaan u labadoo naarta lagu shubiye keen ku hormarinaabaa la hooyada aabbaha kala sheeg labadii waalid baa soo firi ninka hade hooyada ku hormariya ma dhihi karo aabbaha laga bilaaba ma dhihi karo odaygaan saynaaye marka wuxuu yidhi ka kala hayaa afkaan ka kala hayaa idinku saa doontaan yeela marka waxaa weeye daaraqudni waa hadlay wadaadadana xadiidka waa saxiixiyeen markaan fiiriyey aniga hadda wax ima rajaxan idinku soo fiirsada sheekh albanina waa idiin saxiixiyey xadiidka wujuub طmaaniinati fi sujuud sujuudda in lagu xasilo inay waajib tahay hada madhab jumhuur ahli اcilm wa khaalafa alaxnaafu dalik xanafiya khilaaftay طmaaniina meeshay ku arkaan iyo iyagu colba yihiin waa ogtihiin waxay leeyihiin waa ziyaada calى nas اqur'aani ya ayuha aladiina aamanu rkacuu wasjuduu baa la yidhi xadiidkuna waa khabaru axaad wالziyaadaةu calى الnasi naskun fi اusuul cindahum waa qaacida usuuliya iyagu ay leyihin oo khaas ah waana qaacida ضaciifa cinda jumhuur الfuqaha alusuuliyiin laa tactamidu calى aصlin wainama tactamidu calىa nadarin وacaqlin caqligana caqli baa laga horgeeya waxay la tahay maogtahay waxay la tahay baa laga horgeeyaa laakiin haddii nas lagu yimaado waa la hogaansamaa iyo qaacidada kalen soo sheegnay ee hore maxay ahayd alamru mucalaq bismin yaqtadi الاktisaar calى awaalih wالzaaئid عalيه ima mandun wa ima saaqid qaacidadii maalinka horan ka soo naqashay wa kaana sal ه alay slam wxu yamuru kii fara ummadda muslimiinta biitmaami الrukuuci rukuuc inay dhamaystiraan iyo wالsujuudi sujuuda wayadribu wuxuu ugu mahmaahi jiray liman laa yafcalu dalika ninkaan saa yeelin maala jaaci buu tusaal jaa'ic nin baahan buu tusaale oga dhigi jiray yadrib wuuu garaaci jiray yani wuxuu u samayn jiray weeye liman laa yafcalu dalika maalan oo maal jaahi ah ruuxa baahan yuu miaal oga dhigi jiray jaayacaasu yaakulu cunaya atamrata wa tamratayn hal xaboo timinaya labo laa tugniyaani canhu shay waxba u tari mayso de nin baahan maay laba timir utaraan ayib wax la-aan bay laakiin dhaamaan wa kaana yaquul wuxuu odhan jiray fiihi fii man laa yutimu rukuuc wa sujuuda wey ruuxaan dhammaystirin rukuucda sujuuda nabigu wuxuu ka dhigi jiray inahu min aswaءi الnaasi sariqatan dadka midka u xatooye xun weeye tuugnimo midda wuxuu nin ku dhaqaaqay wey ninka asaga ah sidaasuu nabigu dhihi jiray xadiitaa waan soo waan soo hormartay wa kaana yaxkum wuxuu xukumi jiray bibuطlaani salaati man laa yuqiimu sulbahu fi الrukuuci wالsujuud wuxuu xukumi jiray bibuطlaani salaati man ruux salaadii burid buriddeeda inay burtay oy bilaash tahay laa yuqiima aan toosinaynin sulbahu dhabarkiisa fi rukuuci wasujuud sujuudi rukuucdaba kamaa sabaqa siduu soo hormaray tafsiiruhu faahfaahintiisu fi rukuuci rukuudiibaabu rukuuc baan kuso hormarnay rukniga rukuucda wa amara almusii'a salaatahu ninkii salaaddiisi biyana waa faray bilidminaani in la xasilo fi sujuud kamaa taqadama fii awali baab sidii kusoo hormartay baabkii bilowgiisii ayib idan taasi adilo badan baa ku timid bal axaadiista ku tin waa mutawaatira ama alxanafiya ayagu baab kale garaacdeen axaadiistan agtooda kama tawaaturin maxaa yal waa tawaaturki tawaatur caama meh waa mid khaasa ah. midka khaaska dadka waa ka qorsoomi karaa adkaaru sujuudi sujuudda adkaarteeda buu baab yahay haddii la soo maray in iyadu waajib tahay in lagu xasuna ay waajib tahay maxaa lagu akhriyay adkaarta sujuudda ku timaadda cinda jumhuuri ahlicilmi waa sunn gundhigii yaraa baan ujeedaa waa sunna cinda jumhuur culamaa haddii kas looga tago iyo haddii kama looga tagana salaada ku dura mayso ay fahanteen baan u malay adkaarta subxaana rabbiy alcalaa ahayd iyo tii rukuucdan soo maray subxaana rabbiy alcaiim kas iyo kama haddii looga tagaaba cinda jumhuuri ahlicilmi salaada ku bura mayso xukumkeeduna waa sunno waa culammada badankeed halkaasay mareen alimaam isxaaq nurahuya isagu wuxuu leeyahay adkaarta kale iga daaya laakiin subxaan allahi tasbiixdu waa waajib kas oga tagana salaadiis waa baala warkaa warkiis wadaadka waa fahanteen soo maha tasbiixu subxaana rabbiy alaclaa iyo subxaana rabbiy alcadiim waa waajib ninkii kas ninkii haalmaameen hilmaan oga tagan waba looma haysto halkaasuu maray isxamd rahuy ama axmed bn xambal riwaayadda caanka ki asagu mashhuurka ee meelo si meelo badan lagu wariyo wuxuu idhi tasbiixda iyo tasmiica samic allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu baan ujeedaa iyo dikriga bayna sajdatayn gala rabbi kfir lii warxamni ad garanaysaan waa iyo takbiiraadka oo dhanba takbiirat اlixraam ilaa takbiirta u dambaysa lagaga baxo sujuudda agteeda ka dambaysa mxuu ahaay ictidaal ka dambaysa iyo jamiicu takbiiraad waa waajib buuri ninkii ka tagana salaad kas oga taga salaadiis way buraysaa ninkii hilmaamana sujuud sahwi buu la iman la imanayaa buuri hada huwa asaxiixu min madhabi axmed tasbiixda samic allahu liman xamida takbiiraadkao dhan dikriga galabayna sajdatayn intaa waa waajib ui kas haddii looga tago salaaddii way buraysaa kama haddii looga tago waxaa lagu kami sujuudu sahw riwaaya waxaa jirta axmed laga wariyo odhanaysa waa sunna waxaasoo dhanba ka madhab اjumhuur ma isfahane masala cadda asagu muxuu ku masala cadde waa ibn xasan baan u ibn xasan wuxuu oo dhan waa waajib kas ninka oga tagaa saas waa baطala ninka hilmaama wuu soo noqon bui famaa bata bacda matruuki laqwon adoo ku jira sujuud sujuudi marahaya yaad xusita inaad rukuuci subxaana rabiy alcadiim soo ilowdo waad ka ciboodid halkaa ku noqon laqwi waxaad wartoo dhan ba waa laqwi bui halkii baad ka soo sixi ninkii laakiin aan aqoonin subxaana garan waayen ba ka dhiciboodhi laakiin nin garan haya kama iyo kas mid nooga dhici mayso ibn xasankaasoo hawshaasu faahfaahsaday ibn xasan oo meel ah axmed oo meel ah isxaaq ibnu raahuuya oo meel ah jumhuuroo meel maray keeda la quman oo maxaa jumhuurta ku maagteen aaga maxaad leedihiin jumhuurta maxaad ku jeclaysateen waa idin fududahay miya anu waxaan u malay inaanu inaad fududaydka ku raacdeen inta axaadiisan soo marin adkaartaas iyo takbirta waa la is amrahayy fakabir faqul sidaa baa soo socota nabiguna wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuni usalli waxaasoo amar ah oo iyo ficil muxuu ahaa mubayin lilأwaamir اlmujmala ah oo isku qoofalan maxaad casar oga siibateen u tidhahdeen waa sunno ya su-aashaa idi weydiiye iga jawaaba maqluub ahoona kuu dirsan aniga ila soo orderi waxaan ku uhi jumhuurta iyo axmed iyo isxaaq iyo ibn xasm afartaa waad keebaa taageertay warka caddaysta axmed baad la socotaa maxaa ku doorateen nusuusta daahirkeedu u dhow yahay war caddaaday wy riwaayada axmed caanka wy ah, riwaaya kalu leeya jumhurtu la socdo intaa waa dabageliski iga dhegaysta marka adkaarta kale wixi aan ka gaadho wa kaana sal ly slam yaquul waxaa ki yidhahdaa fii hada rukni ruknakan asaga anwaacan buu odhan jiray qaybo kala duwano min adkaari alla xusid ah waladciyati alla bari ah taaratan haadaa midkan mar akhriyi jira wa taaratan haadaa bimacnaa adkaartoo dhanba nabigu hal mar ma jamcin jirin wey hal salaadna ma gudagelin jirinee kolba cayn ayuu akhriyi jiray saasaana fiican subxaana rabbi alaclaa alaa maraat wa kaana axyaana yukariruhaa waa celcelin jiray akara min dalika saddex wax ka badan waynu soo mar rukuuceena kusoo marrahade wa baalaga waa ku xeel dheeraaday fii takraariha celcelinteedii maratan mar fii salaati اleyl salaaddii habeenka xiina wti xataa kaana sujuuduhu ilaa uu sujuudiisi noqday qariiban wax ku dhow min qiyaami quraan akhriskiisa istaagga ahaa wa kaana wuxuuna ahaa qara'a mid akhriya fiihi fi lqiyaam ku soo akhriyey ثaلaaثa suwarin min aطiwaal saddex suroo dhaadheer albaqara والnisa و alcimraan yatakhalalha waxaa kala gudagelahayey kala dhexgelahayey yatakhallal waxaa kala dhexgelahayey yacani tasbiixdaas weeye ama suwarka cafwan qiraa'ada aayaadka aayaadkan ujeedaa aayaadka waxaa kala dhexgelahaya ducaaun alla bari iyo waistikfaaru dambi dhaaf weydiisi kamaa sabaqa fii salaati اleil wuxuu mararka qaarkood odhan jiray subxaana rabbiya alaclaa wa bixamdihi alaaan subxaana rabbiya alaclaa alaaan way sugan tahay baan soo idhi oo inta tabartayda wa bixamdi laakiin inaysa sugnayn baa muuqata sida raajixa waan ka soo hadla ku noqon maayo bilmunaasaba saan u iloobin xadiidkii shalay miyay ahayd darsi ugu dambeeyey khamiistii xadiidkii bakr abu bakr nufay bn xaari ee subxaana rabiya alcadiimi alaaan fi الrukuuc wa alaaan subxaana rabiya alclaa fi الsujuud bazaar inuu quweye aan ka hadlay maanta waxaa arkay calaauddiin muqlata ibn qlajl waa sanadkiisu waa xasan taasna marka waa ziyaadatu khayr sanadkiisu waa xasan bu intuu xadiidkii takhriijiyey ayib wuxuu kaloo jeeda subuuxun ilaahay waa kii nasahan ceeb oo dhanba ku hufan ama ceeblaawo weeye quduusun dahiran oo xumaan ka dahiran rabu اlmalaa'ikati wاruux malaa'igta rabbigeedi iyo jibriil rabbigii wey idan waa caطfu اkhaas calى اcaam subxaanaka allahuma rabbana wabixamdik allahuma اkfir lii ducooyinkan waa soo maray wa kaana yukiru waa badin jiray minhu ducadan dambe subaana lamra barada wey fii rukuucihi rukuuciisa wa sujuudihi sujuudiisii rukuucigu waa ku badin jiray yataawalu asagoo ku dhaqmayo dabaqahaya alqur'aana qur'aanka amarkiisa fasabix bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kaana tawaaba allahuma laka sajadtu burinta wabika aamantu allow adaan kuu sujuuda laa liayri ayib allahuma sajadtu lakay ahayd asalkeedii waxaa loo hormariyay bay dhan wadaaduhu takhsiis ama xasri iyo qasri ilaahay keligin baan u sujuudaya wاsujuudu ligayr اllaahi kufru cinda ahli اlcilm wadaado dambe oo mutaahiriin xanafiya shaaficiya oo wax luqluuqay baa jira laakiin nusuustu waxaa weeye sidaasay ku caddahay ilaahay kayrkii ninkuu u sujuuda taxiyatan fii shariicatina baan ka hadlay taxiyatan aw tacdiiman asagay u taallaa wuu ku gaaloobaya hawsha ayadaa laa tasjuduu lishamsi walaa lilqamari wsjuduu lilahi ladii khalaqahuna in kuntum iyahu tabuduun in kuntum iyaahu tacbuduun ninka ilaahay kayrkii u sujuuda fahuwa caabidun lahu laa lilah aayaddaa kuu sheegtay in kuntum iyaahu tacbuduun haddaydan asaga caabudayn soo maaha duqoyda iyo balabaadyada iyo maraakyada u sujuuda wey markaana ku gaaloobaysa shareecadeennaana ka hadlaynaa ayib xukmu sujuud yatagayaru min shariicati liaakhara ijmaacan aniga sajdatu ikhwatu yuusuf iyo hayla soo ordi marka waxaan ku leeyahay asujuudu waa xukmun yatagayaru xukmu min shariicati lkhra biijmac اculamaa ijmaca hataa waxaa soo goriya wadaadka zaydiga aye ibn wasiir alyamani fi kitaabi arawd اlbasim fi dabi can sunati abiqasim allahuma laka sajadtu alla adaan kuu sujuuday wa bika aamantu adaan ku rumeeyey walaka aslamtu adaan kuu hogaansamay wa anta rabbi adaan maaligayga ilaah ah boqorka ilah waa adiga sajada wejhi wejiga sujuuda liladii eebe khalaqahu abuuray wa sawarahu muuqaalka u sameeyey allaha abuuray ee suureeyey ee muuqaalka u sameeyey fa axsana wanaajiyey suwarahu muuqaalkiisa iyo qaabkiisa homaalkiisa wa shaqa dilacshay samcahu maqalkiisa wa basarahu araggan u yeelay fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin allah khayrkiisu badan yahay inta wax unta allah u khayr badana una wanaagsana allahuma kfir lii danbii kula buu nabigu odhan jir marka qaarkood waa sujuudi weeye dmbi kula dmbigii o dhan allow wadiqahu midkiisa yar wajilahu kiisa weyn wawalahu kiisa horreeya waakhirahu kiisa dambeeya wacalaaniyatahu dembiga la muujiye banaanka yaalla wa sirahu midka qarsoon intaba allow ii dhaaf ilaahay la kala baryo og bale allana mxuu ahaa la kala og allana la kala og weey hadda nabi maxamed ka tegey ma sajada waxaa sujuuday laka adiga kuu sujuday sawaadi aniga muxuu ahay muuqaalkayga wa khayaali muutuushayda waa isku mid khayaal iyo sawaad waa isku mid waa laba eroo isku macano dhow sidii labadii ere aanu soo mar maxay ahayd alkibriya walcadam oo kale waa isku dhow yihiin sawaadku ruuxa muuqaalkiisaa la yidhaahdaa khayaalkuna mudatuusha ayaa la yidhahdaa ayib wadaadu waxaynu odhan jirna ayagu sawaadii muuqaalkayga iyo wa khayaali bidhaantayda waa isku mid ayib marka nabigu waa un hoos bu udegahaya wax walbaa ku sujuuda iska daa anige muuqaalkay hooskaya ilaa ku sujuuday wy xubinkayga inuu isdhiibi waa iska daa wax walbaa isdhiibay muutuushaydii muuqaalkaygii bidhaantaydii nabigu wuxuu leeyahay sal iyo baarba allihii abuuray baa isu dhiibi wa aamana bika waxaa ku rumay fuaadii wadnahayga ama qalbigayga abuu waxaan kuu qiri binicmatika nicmada galladada calaya aad igu leedahay haadii midantada allow yadii gacantaydii weeye wamaa janaytu calaa nafsi iyo waxaa naftayda u geysto dembi awaakan allow adun baa dhaafi kara waa isdhibe wey gacmahan taagtay wey allow xadiidkan mascuud baa laga wariyaa iyo caaisho xadiidkan sajada laka sawaadi wa khayaali ilaa akhirihi janaytu ay geysatay janaayo soo ma garanaysa hadde calaa nafsi wmaa janad calaa nafsina baa riwaayaa kale ah haadihi yadii wamaa janad calaa nafsi iyo waxay geysatay ila gacmaha famaa kasabat aydiikum weeye xadiidkaani muxuu ka yimaadaa min xadiid bni mascuudin wa caaisha labaduna waa daciif inda cinda sheekh albani raxmat ullahi aleyh labadu waa laba xadiid oo munkara laazimna ay tahay in sifatu salaati nebi laga gooyo laakiin nasiib daro sheekhu waa hafay inuu ka gooyo wuxuu ku faahfaahiyay labaduba inaysan nabi maxamed loo tiirin karin o daciif munkar ay yihiin silsilada xadiidka ibn mascuud daciifada waxaad ka fiirisaa laba kun hal boqol afartan iyo shan silsilat alaxaadiida daciifaan ujeedaa laba kun hal boqol afartan iyo shan waa xadiidka ibn mascuud midka caaisho waxaad ka fiirisaa lix kun shan boqol toddobaatan iyo sagaal lix kun shan boqol toddobaatan iyo sagaal laakiin weli lagama goynin kitaabka in laga gooyo wey ducadaa nabiga kama sugno aan ka socdo inta kale hawaahidda oo dhan wuu tuuray waba kama jir halkaasu ku faahfaahiye shawaahidda uu sheego dhan halkaas u waa munkaraad isma quwaynayso halka wuxuu ku le aan kuu celiyey isma quwaynayso marka kitaabkan hadda sifadka yarka ah iyo asalka wax ku qoranba sheekhu uu ka noqday wuxuu kaloo yii subxaana diljabaruut allaha qasbinta iyo dirqidda uu saaxiibkaa nasahan ee addoomihiisa muquuniye ka adag walmalakuuti boqortooyo dhammaystiran walkibriyaai muxuu ahaayey sarayn iyo mxuu ahay kibir addoommaha laga kibiroo laga tarafuco lagana sareeyo xaqiiqatan ilahayna uu leeya mudan yahay mid mascuumaa maaha o addoomuhu sheegtaan sidood kale ah iyo walcadamati weynan aan la koobi karin wa haada wamaa bacdahu ducadan hadda aan sheegay bu ta ka dambaysaba kaana yaquuluhu fii salaati اleyl salaada habeenka nabigu ku akhriji salaha faradka ma ahayn bu subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illaa ant waynu soo marray macnaheeda allahuma kfir lii allaw ii dhaaf maa asrartu waxaan siraystay ee xumaanin hoos u galay wamaa aclantu waxaan muujiyey xumaanu nabigu galay ma jiraan hadday jirtaan ilah baa u dambi dhaafay laakin waxaa wey addoommaha la baraya addoonnimana nabigu waa qirsan yahay wuuna labistay waana yahay ilaahayna waa isu baabihinaya bal baabkii fasalka yarka inaan gaari karaan isku dayo maxaa ii dhiman wa kaana yaquul wuxuu odhan jiray allahuma ajcal fii qalbi nuura ilaahu qalbiga nuur ii geli nuur iimaan ah khayr ah allaw ii geli wa fii lisaani carabkayna nuur allow baraka iyo bayaxow saar wajcal fii samci dhagahayga allow waxaad saartaa ood yeeshaa nuuran nuur iyo khayr allow geli dhagaha in khayr lagu maqlo xumaantana ay ka sariigtaan idan dhaga khayra ay noqdaan haddii dhaga islaamka lagu jaajuusa ay noqdaan ka war oo gaalo loogu shaqeeyo wajcal allow yeel fii basari aragaygana nuura allow geli indhaha allow nuur ii geli iyo nicmo oo xaqa inaan arko baailkana aan ka leexdo beryahan dambe maogtahay in baailkaad arki weydaaba daranba baailka inaad arki weydaa u daranba axaadii baa ku timi dacfi ku jiro wadaadar ay xoojiyaan xilliga aakhiru zamaanka la gaadho camalka iyo cilmigu cilmigaa khayr badan inaad cilmi barato camalkaaduna yaraado ayaa dhaanta aakhiru zamaanka in camalkaa u bato cilmigaaduna yaraado maxaa jira dhan wadaaduu xilligii nabi maxamed saxaabo joogeen sharkaa yaraa bidacdaa yaraa wax ku duubsada yaraa marka ilahi inaad ku xidhanto salaatuleilka iyo quraan akhriska iyo barakada basataa dan kuu ahayd iyo camalka intaa yartay cilmigaana way ku badbaadi culays iyo shubahaad iyo bidac iyo wax saa loo sii dayn oo muqriyaad mudilaad fitan ma jirin matay mise ma aha hadda laakiin ti media lagu furtay iclaam oo wadaaddo aftanaa la soo daayo oo facebook iyo internet iyo wax balaayo dhacda iyo twitter la soo daayo tawatur laga qaado yaa casar lagaa xubsanhayaaba laba maalmood haddaad bacdulmukhaalifiin aada la socdo dhegaysato waxaad horshow nimanka ma run sheegahayaan sidii wadaadka ogaadanayo nimanku gaalada amay ah naga saxan yihiin hmm. ayib wadaad ogaadano iska miskiino macallin qur-aan aha yaa wuxuu soo maray kaniisad goday ku taallo oo webiga xaggiisa ku taalla oo niman intay dhar casoo amhaaro dhar inta soo xidheed maalin axad ah midka ooyi iyo midka barooran iyo haweenka aad moodi inay gablameen uu la yaabay soomaalida meelaha joogtana wuxuu arkay waxaan ilmayayninba qur-aan qalafsan oo kii raxweenkao kale ah iyo muxuu ahaayey waxaan khayr badnayn waa iska caamay wuxuu nimanka amaba naga saxay nimayo say ila ooyhayaanba la yaabay waxay dhigahayaan marka waxaa weeye caamayga ooyintaa duubsatay adiguna waxaa weeyaan rasaa'il iyo war iyo aftahanimo iyo balaaya waa lagu baabsanay ina min asiri ina ina min albayaani lasira aad ha la iskaga ilaaliyo marka ilaahay indhahaada inuu barakeeyo qalbigaada barakeeyo dhegta kuu ilaaliyo waa duca fiican ha lagu ducayso wajcal allow yeel min fawqii xagga cafwan waan ka boodo waxbaan ka boodo wajcal min taxti xagga hoose allow iga dhig nuura nuur iga dhig wajcal min fawqi xagga sarana nuuran allow iga yeel ka dhigo nuur idhig weeye wa can yamiini midigta nuura allow iga dhig an yasaari agga bidixna nuura wajcal amaami xagga hore allow nuuran iga dhig nuur ii dhig weeye wajcal khalfii xagga dambana alla waxaad yeeshaa nuura nuur yeel wajcal fii nafsi naftii laftirkeedu shaydaan baa duufsan karee nuuran allow yeel marka aadama laga hadlahaya wey amaa nabi maxamed ilaah baa ka ilaaliya wa acdim lii allow ii weynee nuura nuurkaad isina nuur weyn oo boqor qaaday ka dhig qaadahay ugu qaadan wey nuur weyn allow isii wey allahuma ini acuudu biridaka alla waxaan magan galay ridahaada min sakadika cadhadaan ka magan galay wa acuudu waxaan magan galay bimucaafaatika caafimaadkaada inaad cafigaada wada cafido min cuquubatika ciqaabtaada iyo cadaabkaadaan ka magan galay wa acuudu bika adaan ku magan galay allow minka adaana kaa magan galay allow adaan magan ku ahay adaana magan kaa ahay wy meel kale ile cidda wax dishay ku ciqaabi waa ilaahay cidda ku badbaadina waa ilaahay magan baan ka ahay kuuna ahay wy laa uxsin ma koobi karo anaan ammaan calayka dushaada ilaahu ammaanta aad mudan tahay karo addoon daciifaan ah kama anta kamaa anayta calaa nafsika naftaada saad ufaalla ammaantay baad allow tahay ood mudan tahay maantana intaa joogo wallaahu aclam